zakadii waajibowkeeda adkaashadeed iyo anbaabey wa bayaani fadliha fadli zakaati zaka fadli si cadeeyo shay anbaabey wama wabaaw ma aladigi anbaabey yatacalaq huwa ma kataclugayo biha bizakaati zaka katacluga baabu taakidi wujubi zakaati zakadii waajibowshe adkaashadeed iyo anbaabey wa bayaani fadliha wa baabu bayaani fadliha fadli zakaati zakada fadlishe fadladaas hadeeya sheeyen baabay wama wabaab ma aladigi anbaaba yatacalaghu maga taclugayo bihabi zakati zaka katacluga qaala lahu tacaala ilahay may kabolay waaqimu oga asalaata salaada oga waaatu siya azakata zakadana masaakiinta siya waqaala lahu tacaala ilahay may kabolay wama umiru walhaal ma umiru iyo lang amar niya iskhilaafen ila liyacbudu ini caabudan layla amri allaha tacaala ilahay caabudan mukhlisiina haal khalisaayan lahu lilah ilahay inkhalisaayan adina hingaanka inkhalisaayaan xunafa aharin ku ilano diinlislam ang iladi wayuqimu ogayan lailamari asalaada salaado ogayan lamari wayuutuu siyaayano azakata zakada siyaayaan wadalika almadkuru madkur kaskaase diin lqayimati diinti toosnayti waay waqaala lahu tacaala ilahay may ka golay anta nabiy llahi muxamed o min amwaalihim bacla amwaalihim maaliyaalkooda baclo ku gaad sadaqatan sadaqa gaad kuda gaado min amwaali maalyaalkooda hesho kugaado sadakatan zaki kugaad sadakadaasoo tudahiru antaada dahiraas hum yo dahiraas watuzaki antaada dahiraaso him yo dahiraaso biha bizakati lewa bisadakati sakadihaasi dahiraas kud anta nabiyllaahi maxamed ogaad min amwaalihim amwaali lmuslimiina muslimiinta maalyaalkooda hesho kugaad sadakatan zaki kugaad ay zakatan kugaad zakadaasoo tudahiru antaada dahiraaso hum muslimiinta kadahiraas biha zakadi ede kadahiraas watuzaki antaada dahiraaso him muslimiin biha bizakati kadahiraas kugaado amarka amrulwujubu kolkan zakada gaado shay waajib a وan iبni cmar رadi aلlahu taعala canهuma ana rasuul الlahi sala الlahu عlyه وasalam qala rasulka may ka gooley bunya islaamu islam iya la dhisi calaa kamsin bikamsin shan gobodiyo iya laka dhisi shahaadati an laa ilaha ilaha kalanjarn ila lahu ilahay maayo girawsha iya laka dhisi وana muحamada وashahaadati ana muحamada nabiy llahi muحamed cabdu cabdالlah ilahay adoon sheey وarasul rasuullah ala edeeg sheey girawsha iya laka dhisi waigaami salaadi salaada ogowsha iya lakadhisi waitaa zakati zakada siyawsha mustaiqiinta lasiyaw iya lakadhisi waxajil beyti besin xajiyawsha iya lakadhisi wasawmi ramadaan ramadaan soonsha iya lakadhisay wacan dalxat bni cubayd llahi radi allahu taala canhu qaala dalxa may ka golay jaa rajulun rajulka iyako ilaa rasuulillahi ankoy sala allahu alayhi wasalam rajulkaasoo min ahli najdin ahlu najd heshe ku ahaadi maahay yani ahlu najd maka barashe aha maka barashe heshe ahlu najd ra buuraleysi helshe ku ahaadi rajulkaasoo taa ila ra'si madishay tintisha tabsan muntashira shacri ra'si taa ila ra'si muntashira shacri ra'si madishay tintisha tabsan rajulkaasoo nasmac oo hagaajisnaay tintis inshallah isnaay dhahisnaay rajul safarka koy nag tintisha tabsan anah rajulkaas oo daair rasi madishay tintisel tabsan ey muntashira shacri rasi madishay tintisel tabsan yakoy rajulkaas oo nasmacu naxnu na dheegaan dawiya sawti sawti rajuli rajulka sidee soodkay soodkaas shangarshay dheegaan addawiya maybo sawtun murtaficun mutakararun waay sood oo kornkahaayo waana nagnagdaw laa yufhamu lanfahmaan wakana dalika libucdihi lanka dheer kuganuun yahay hadal shay kolka laakin mishalbiyaas taasa dawiya soo lere rajulkaasoo nasmacu nacnunu dheegan dawiya sawti sawti rajuli rajulkaas sooshay shanqarshay dheegaan walaa nafkahu naxnunun fahmaana ma walaag infahmaan yaqul rajul rajulka kagolawsa infahmaan xataa dana rajul rajulka intia ku dhawaado min rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sheen ku dhawaad fa idan isla markii huwa rajulkii oo gununuglahay waab yas'alu huwa rajulkii so-aaley can lislaam islaamka sheba warsadee ma walislam baley rasuulka nan jawaabi faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shemeere kamsu salawaatin shan salaadood fi lyawmi walaylati haadeen ya waajibaayen wa yani calayka korka may haadey kamsu salawaatin salaadyaalay shan eh salawaadkaas oo fi lyawmi walaylati kamsu salawaadkaas oo fi lyawmi walaylati haadeen labaati farsa dhacdiyo shan salaadood iyo ki waajibaayen wa alay calayka oo kale milagadran may aley su-aal hadaas oo tolog fahmay wahal calaya kayruhuna li ana korba oo saarinyin wal kala iwaajibaayaana saliimana calayka korka may haadey kamsa salawaatin kamsa salawaatkaas oo fi lyawm haadee qaala rajulki meray hal hay calayana korkay haaday kayruhuna kayrulkamsi shantaas keyrsa korkay haaday shantaasay maloofada wal kala iwaajibaayana qaala nabiy naumay ka goolay laa maya wal kale oo salaada waajibaas ma jarta ilaa an tatatawaca ilaa an tadawaca anta hada tadawucdo suno samaysama oo suno tukutumahin wal kale waajiba salaade ma jiran faqaala rasuulu lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shemeeray wa siyaamu shahri ramadaana wa calayka korka may haaday siyaamu shahri ramadaana bil ramadan soon sheeye korka haati qaala rajulki meeray hal calayana korkay haaday gayruhu gayru ramadaan ramadaan keerta iwaajibe soon oo ramadaan hayn iwaajib aw kala jare qaala nabiy naumeyray laamaya ilaa an tadawaca anta ada tadawucdo sunu samayto soon sune soontumaahin wadakara lahu rasuul llahi raawog xadiiski wuriyaay gaala tusi wadade qaala dalxatu dalxa may ka goolay wadakara rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha an sheegay lahu lirajuli rajulki an sheegi azakata an sheegi maxalushaahidkina zakadaasu tangunasadanon zakadaasa waajibnimadi an sheegi zakikii waajibaaseen faqaala rajulu meray hal calaya an korkay haaday ayruha ayr zakati zaka eyrta korkay haatay qaala nabiy hawmay kagolay laamaya walzakan hayne maal ada dhiibas waajibe ma jaran ilaa an tadawaca anta ada suna falatoos sadaga suna dhiibta maahin faadbara rajul rajulki dubur jeedi inta marki lan sheegay oo gurbaysadi ya dubur jeediyay bahilay walaaluhu rajulka yaqulu kagoola wallahi akdaarday laa azidu anana makordhiya calaa hada lmafruudi kano la farl weelay kan e salaada la farl weeli soonka farl e jakada oo farale wal kale han ziyaasan oo farale ana ziyaadiya maleley laa zidu ma kordhiya ala hada lmafrudi kan la farboeli kan ay korshay ma kordhiya walaa angus anaan manuqsaamiya minhu min almafrudi kan la farboelay kan ena manuqsaam makunuqsaamiya ley mana kuziyaadiya mafrolkon mana kunuqsaamiya mafrolkon si leebay wawa yaqulu faadbara rajula dubur jeediya bay walaa lua rajul yaqul kagola walahi kadhaarday laa zidu ana ana ma kordhiya ala hada lmafrudi ma ka kordhiya walaa angus anaan manuqsaamiya minhu min almafrudi si ley faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may ka goole aflaxa liibani in sadaka huwa rajulka adir sheegi bo walaw si sheegahayo oo waajibkay manga waajib man kuziyaadiya nusa mawta dilay liiban yari mana aflaxa liibani dantisa deri in sadaka huwa rajulka adiruntisatod run sheegay walaw sa onay sheegahay sheegay runkuatod liiban yari muttafaqun caleyh ba zakadas ad zakada kajarnay wadakara rasuul lahi lahu rajulka zakatan sheegi taasa baabka waafoge an iبn cabasi radi alahu taala anhum ana nabiya sala الlahu alayه wasalam bacta nabiy nabo diri mucaada mucaad ya diri radi alahu taala anhu ila yamani yaman yandari faqala nabiy nabo may kagolay lahu limucaad mucaad may ngaray udcu anta mucaado weer hum ahlalymani ahlulyaman n weer ila shahaadati an laa ilaha ila اlahu ilahay ma ilah kalan jan galawshan ka weer wa ani anina rasuullah ilahay ideb shay giraayan ka weer fa in hum fa in adaacu hadi adiyaan hum yo adaacu adiyaan lidalika almafrudi kan la farweelay tawxiidkaas e king adiyaan faclim ogaahi hum ahlalyaman ogaahi ana allaha tacaala ilaahayba iftara lahua ilahay farweeley calayhim ala lmuslimiin muslimiinta korsho ka farweelay hamsa salawaatin salaadiyaalshan ay ka farweelay hamsa salawaadkaasoo fi kuli yawmin walaylatin yom walayla kasta fi shuhaadeen fa in hum fa in adaacu adi adiyan hum yo adaacu adiyan lidalika almafruudi kan la farweelay salaadi adi king adiyan faclim ogaahi hum muslimiinta hum ahlaalyaman ogaahi ana allaha tacaala ilahay iftara la ini farweelay calayhim ala lmuslimiin muslimiinta yom ahlulyaman kumid hen kafarloelay sadakatan zaka kafarloeli zakatan zaka kafarloeli baabka adis meelni waa fogaw sadakadaasoo tuukadu hiya sadakada lagaadayo min agniyaai agniyaai lmuslimiin muslimiinta sanaalintooda lakaagaadayo waturaddu hiya sadakada laradiyaayo calaa fuqaraai fuqaraai muslimiin muslimiinta fakirinto lakaradiyo taasan sheega mutafakun aleyh adeskana mutafak waay mucaad marki meeli dacwad yaman diray dacwad meeli kafaafi leerahay taasan sheegi wa mutafakun aleyh wacan ibni cumar radialahu taala anhuma qaala ibna cumar may ka golay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may golay umirtu an mayliyamalay an ugatila inan lidagaalamo annaasa ilkufaara gaalada lidagaalam hataa yashhadu ilah kubiraayan an laa ilaha ilah kalanjan ila allahu ilahi maayin wa ana muxamadan nawilamaxdalina rasuullah ilahi degshay kubiraayan wayuqimu hataa yuqimu salaata salaatanti kaogaayan wayutu hataa yudu kusiyaayan azakata zaka mustaagen kusiyaayan faida faclu hadi falan halika almadkuur min atawxiidi wa iqaami salaati wa itaai zakat halika almadkuur faida faclu hadi falan halika almadkuur hadi falan casamuu dhooren miniange dhooren dimaahum safka dimaa dhiigooda deediyoshe dhooren maladagaalima wa waamwaalan waakramwaali maalsho baadowshona dhoore maalshona maanimoysadaw dad macsuumiin ay nagdaan ilaa bixaqi lislaam islaamka abshay maahin ahi wa xisaabhum xisaabtoodana xisaabhum xisaab lmuslimi musliminta xisaabtion cala lah ilahi kursi aati mutafaqun caleyh waan abi hurairata radi allahu taala anhu gaal abi hurayra may kaole lama tuufiya rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki marki la obsaday wa kana abu bakrin radi allahu taala wakana abu bakrin radi alahu taala canhu nahaaday khaliifatan nagadi wakafara man kafara wartada man irtada lankididaway nididaw min alcarabi kumide yaga faqala cumar cumar mer radi alahu taala anhu kayfa sadeeba tugaatilo anta abubakar o annaasa dadkana degaanimaas walhalka dagaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasul shenikagoola umirtumay liamray an ugaatila naasa ayilkufara gaalada lidegaalimo liamray hataa yagolo onti kagooln laa ilaha ila lah kagooln faman gaala lanki kagoolo ha kalimata tawxiid lanki kagoolon fakad casama huwa mankaas doori minyanege doori malahu malama mankaas malshay amalah wanafsa nafsama nahay man kusuge naftisa wa doori rasulka eri ila bihaqi haqi lislaami islaamka agshay maahin wa xisaab isaab man mankaas isaabtin cala lah ilahay korshay hatiba rasulka ereya e dadka la degaalamaase ere abubakar abubakar ama ere dadka sakada diidan la degaalame cumarna se la degaalamaase er sadaba rasulka ere hadidka samikoy faqaala abubakrin abubakar ma ere walahi agdhaarday law gatilana la degaalamay la degaalamay ana man yal dagaalimi faragah man ka shal saaray bayna salaati salaadi wazaka zakada hadiyo shal saari may wali faina zakata zakad xaqulmaali malak shay waay wallahi akdaaraday low manacu yani reeban low manacuni ama reeban cigaalan dood oo reeban kaanu aada jiran yoduna ku guzahu cigaalka ilaa rasulilahi guzahu aada jiran oo reeban lagataltu ladagaalamayo naaska loomani zakaadka zakada diidan ladagaalame calaa mancihi manci lcigaali doodka soy reebo sheeka ladagaalame walkala isku dhaafata doodko hadi dhiibi jireen rasuulka samayshay oo reeban oo zakadii adiidan ma la dagaalame qaala cumaru radi allahu taala anhu mere fawalahi agdhaarday ma huwa shanag mahan ilaa an ra'aytu an aragay allaha taala ilahay aragi kad sharaxa haliki waasaweli sadr abi bakrin abi bakr bisin waasaweli lilgitaal waasaweli facaraftu may kasay anahu ana algitaala alxaqo gitaalka ini xagereeskasi wa mutafaqun caleyh an abi hurayrata radi allahu taala an qaala abu hurayra may kagol lama tuufiya rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay la oobsadi وakana abu bakrin radi alahu taala anhu na nagday kalifatan kalif nagadi abarkgadilani kana abarse wakana abu bakrin kalifatan nagadi wakafara kufriyay wartada ridaaway man kafara man irtada lanki ridaaway min alcarab kufri tu manaa ordhaan muslimiin ahaayena islaamkia kubeng lankisaan kubamilere murtad waay sil kufriya kusaasay oo nooc min alkufri lekumilele ha ridadana wakafara kufriyay man kafara min alcarab dad carab e may jireena ordhaan rasuulka sala allahu alay slam rumaysanaayeen o dika dhiibeeyeno muslimiinta osan haayeen marki rasulka dhimadina kufriyan diinti dhamaatahin bes aha sidii nabiyaalki hor diinti o dhamaatay oo kalen dhamaatahin bes diinti kutabaanereeno diinti kubehen ajaren oo ridaawen fol musaylimatulkadaabta iyo walilamide e eh. dho sheegday musaylimada kusii goomshayba ridaawena kalkun abubakar reer murtadiintiya kalaaba mayhin hatoosiya jirtaha marsi ah islaamiye war aani zakada diideen dadma jerayon cumar yani abubakar marki rasuulka dhimadi zakadii oona diideen o zaka ma dhiibaan haysi aan rasuulka oo geeriyoodi yani wa kay masalan lankale zika siyan male zika madiban erang nasjaran haniya kalkun abubakar meeray waktigi khaliiflan dooradi meeray nimankan hanga zikada dhiiban hadi kala dagaalame cumara kalkun yani wasiir oo kalan hay faqala cumaru radia allahu taala canhu liabi bakar may ngaray kayfa sidee ba tukaatilo antaadin dagaalamaas annaasa dadkana dagaalamaas walhaal kad gaala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shee ka goori umirtu ana ay amaranii rabi waay rabigay may amray an ukaatila ana ini ladagaalamo annaasa ilkufaara gaalada dagaalam hata yaqulu ilahy kugolen laa ilaha ila الlah laa ilaha ilah kalmajar ila lah ilahy maay kugolen saba rasulka rehin faman gatala lanki faman gaala lanki kugolo fa kalimat الاklas laa ilaha ila الlah kugolo fakad hadigida bahang asama huwa manka doorey minanagey o doorey malah mal man manka maalshay o doori wanafsa nafs man manka naskisa o doori ila biaqi haqi islami islamka shay ma saba rasulka erey wa xisaab hisaab man mankaaso hisaabtis maclalah ilahay korshiha tiba rasulka erey sena degaalamaaseri mana su-aal oo maca tacajubo calaamatu suaali calaamatu tacajub lamadab kin yaala abu bakr jawaabi faqaala abu bakrin melh wallahi akdhaarday la laugatilana saasi ingo-aansadee nimanka ladegaalamay murtadiinta maa laugatilana ladegaalamay oo ladegaalamay ana manga ladegaalame faraga faraga huwa manka shal saarayo bayna salaati wazakaati salaadi zaka lanki shal saari oo ladegaalame mana may wela salaadi zaka ma shal saara maan ilahi qur-aanka datisanta kay dhowr dhowr meelood yalaka sheegay oo zakadiisa yani wa isajaraan waaqimu salaata waatu zakata lilay riska daraw mar badan isajaraan kolku langalilanki salaadi shal saari zaki shal saari la dagaalameri mana may wele xadiidkiisadee kolka abubakar s xadiidka awal shay aakhir shay fahamsanaayo laakin abubakar xadiidkina akri cumar xadiidki akri laakin aakhir shay fahamsanaayo wa yani ilaa bixaqihi taas ya markaas uma kunaayt abubakarna fahamsanaayo ma erehin erey abubakar faina zakata zakada xaqulmaali kama ana salaata xaqulaahi salaata xaqulaahi ma aha zakadana xaqulmaalo mashal saaro kor tana xagalakufade zakada maalkana xagalakufade zaku xaqulaahina salaadana xaqulaahi yan walaskufade kalku bixaqihi akijarteer mana ahe ilaa bixaqihi maahin faman yani mala degaalamo ilaa bixaqi islaamka la degaalamo xaqulislaam may kumid a zaka ila la degaalamo eri mana kalku ilaa bixaqihi taas hadda abubakar fahamsanyi ya cumar markaaso infahamsanayn waan xadiiskan akri fa ina zakata zakad xaqulmaali wari xaqulislaama kumidata xaqulmaalwa wallahi kadaarday low manacuun nimankan diidan arabte mi an in diidan cigaalan doodko in diidan alxabl ladi yuclagu wa yushadu bihi lbacir gurbagoo lakiraayo hadag lakira lakadooda lere cigaal riwaayo kale eraaso canaagan eraason jarsilfatxi maca noon badala laam wahuwa waladu shaati ah ida kana sagiiran unugdi yani rido nugshawash anaag lere lugundheerti wa guud oo kale ila yani wa kay riwaaya saasabiraaso jir wallahi law manacuni anaakan raas isku mid lered law manacuni cidaalan tan doodu doodku hadii oreeban doodka zekima kumid e eh? adagoo laygo sadew hataa zekada doodka neefka walilahka dooday hata hadii oreeban oo kale wa law manacu reeban niyan oreeba cigaalan dood oreeban kaanu aada jiran yuaduna ku gudaw hu cigaalkas gudaw aada jiran ilaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshan dugsi jiran ataadi oo reeba lagataltu ladegaalame hum annaasa dadka ladegaalame calaa manci manci lciqaali likimaku badan isku dhaaf maal badan oo reeban isku dhaaf cigaalkaas le hata adi indiidaan ladegaalame eri qaala cumar xagu maanaa inaan ladegaalam dikaboo diidaysa eri cumar marki dembi suna fahmi qaala cumaru radia allahu taala canhu mere kawalahi dhaarday ma huwa shanagi xaalka mahaan ma huwa xaalkii shanagi mahaan ilaa an ra'aytu an argay allaha taala ilahi argi maayo kad sharaxa huwa allah waasac weelay sadr abi bakrin abi bakr ibite waasacweli lilkitaal in waasacweli may ogaada ini aho abubakr ibite ilahay in waasacwelay dagaal oo dadka murtadiinta mise dadka maanicu zakaadka la dagaalama ibite in waasacweli faacraftu anin marki damb kasiyeen anahu ana alkitaala kitaalka alxaq weyi abubakr sadan fahmi anin fahmay ila bixaqi hiti marki dambe fahmiyer mana mutafaqun caleyh bixaq lislaam kumidata zakadi diidoshe maanicu zakaadka reed wala dagaalame zakada sheangaley mutafaqun caleyh wal hidhay wal habise inti zakadaasa kudhiibo mana wa an abi isa ayub radia allahu tacaala canhu ana rajulan waktigii hor baadid oo kale yani saas dawladii yan dawladii wasaaso saasa diin maamulaa saasana jaro jarne culamada oo baadida rogansa oo kale lanka zakada yani hoo ku gaado jaren hoobasjiida lanka culamada iya kahaasi ho lagu gaaday lanka waan haatogramar wal hidhaay zakada saasa laku gaaday lang la hiri jaray reed yani sanad kastada hoob la deeroob zakadii la hiri jare lan walaashe zaka ho ku oo sanad kasba hoobla dero wal hide geedalakatege dekada lakubaaday sanadko dambe reed lanki waay lanki ilaay waay reed bilina wal deri yani waa kay bili bili weri masalan yani waa kay lanki hirahayn roog weri awa dadki hiri jira kalkan saas kalkan yani hoog yani lakugaado waajib waay hoob yani dekada dhiiban dadka hooga lakugaade laymana mutafakun aleyhi hadisana mutafak waay waan abi ayubin abu ayub yani maalkeeda dukan kulelin inti yani waa kay hadlatange hada kubor fadi kadadokeriya kumida wakibershe an abi ayub radi allahu taala anhu ana rajula rajul yagaala rajul meray linabiy sala allahu alayhi wasalam namangaray akbirni insheeg bicamalin amal insheeg camalkaasoo yudkilu huwa camalka geliyaayo ni an aljanatay geliya qaala nabiy meray tacbud llaha ilahay aabudaas laa tushriku bi bilahi lishayan shay milwilaajiyaas watuqimu ogaas salaata salaada ogaas watuuti siyaasa zakata zakada siyaas watasilu hariiriyaas araxima garaabada hariiriyaas camal jini jeeuma fadaaso aanay welel an abi ayub radi alahu taala anhu ana rajula qaala linabiy naman ar sala lahu alayه wasalam akbirnii ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo insheeg bicamalin camal insheeg camalkaasoo yudkil huwa camalka geliyawn an aljanata jini geliyaw qaala nabiy naomay ka goole tacbud antaada caabudaas camalka jinakaeeya fadaasa ha markan koray tort ilahay caabudaas laa tushriku malwidaasiyaas bi bilah lishayan shay malwidaasiyaas watuqimu oogasa asalaata salaadisiya dhogas salaadi shanta salaadood iyo oogasa dirta kuelas shuruudadiy arkaantiy hay-aadki sunanti iyo kaamilka dikaas watuuti siyaasa zakata zakadiya siyaas musaaxibiintiya siyaas zakada dagmududeen ilaahay antaragaliya jireen cayniya jire dogtaasa siyaas watasilo anta hariiriyaasay araaxima garaabadan hariiriyaas reejinasaasa galaas amalujan ahaana suwer rasuul mutafaqun caleyh zakadaas adumaalshaag an abi hurayrata radi allahu taala ana acraabiya lanku acraabiya ataahu acraabiga nabiya nabag saydi sala lahu alay slam faqala acraabiy acraabigi mere ya rasuul ilahay rasuulkiisiyo dulla antaada tusin niani tusin calaa camalin amali tusin camalkaaso idaa camiltu hadi anasuubiyo camalkaaso anasuubiyo dakaltu an galaw aljanata janada galaaw itusi qaala nabiyuna umay goolay tacbud llaha ti hadilay ilahay ya cabudaas laa tushriku milwidaajiaas fi bilahi lishayan shay milwidaajiaas watuqimu ogas salaata salaada ogas watuuti anta siyaasa zakata zakada mustaxiqiinta siyaas zakadaasoo almafruudata liwaajib weeri ya muslimiinta siyaas watasuumu anta soomase ramadan ad soomaas qaala rajul rajulka mer walahi ladi ilahiya kadhaarday nafsi naftay biyadi yadi ladi ladig yadi galantis kusugnaata kadhaarday la azidu an makordhiyaw ala hada lmafrole mafrolkan kam ay makordhiyaw yani fer falama wala rajul rajulki marki jeesiriya qaala nabiy sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagolay man ofal gofki fara farax biliyaayo hu manka an yandura huwa manka ini fiiriyo ilaa rajulin rajul fiiri faragiliyaw rajulkaaso min ahli ljana janada helshe fiiri faragiliyaw falyandur ila hada rajul rajulkan duburjeedi fiiriyo kaasdarelahay ya ljanalankifadaokamafir mutafakun aleyh taas waajibka guduto yani wali waajibaada ilahi kile guduto bes yani wa ka taas a ini jinalka gala xadiiska tusiya mutafakun aleyh waan jarir bin cabdillahi radi allahu taala anhu kaas jarir may ka golay baayactu nabiya nabada labalantimi sala allahu alayhi wasalam ala igaami salaati salaada ogowshe korsheeka labalantimi waala itai zakati zakada siyawkeeda korsheeka labalantimi waala nusx naseexayo n gargaaro likuli muslimin muslim kasta dantis sheeg lanka muslimka inyad keyr doonto keyr lagasas ya nasixa lere waala nusi nasixa yani ala likuli muslimin muslim kasa nasixiyaw taasa rasulka shika la balantimi e balanka sulaime dakudaanyaal of kasaba rasulka balankaasa kala jar mutafaqun alayh an abi hurayra radi lahu taala anhu qala abu hurayra may goray qala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasul she may goray ma min saaxibi dehebi deheb saaxib shema jar walaa filatin walaa min saaxibi fila fila saaxib shema jar laa yudin guzaan minha min adehebi minha min adananiri wadarahim danaaniirtaasi darahimtaasi shay xag ahaa xagga danaaniir ingulan ilaa kaana yomka la ila ida kana hadii asolo yawma alqiyaamati qiyaama maalinteed hadii asolo sufixat wal weele lahu slahantiisa lan weele safaixu yani looxyaalo min naarin naar aya lan weele ya kayfiladiya maylanka weeley nooc yani waa kayfa maylanka weeley loox loox wala mabileeriye wa fauxmiya huwa ahadkiya lagubay alayha cala safaixi looxyaalkaya lagubay fi naari jahanama jahanama naarteeda dhahdi laka gube fayuwawal gube bihaabi saaib jamba jamba saaib saaibka sugaadini shay wajabinahu wiji shay wadarah erfisal gube kulama barida baradad hiya gubog naga toobo ciidadoo naga laho lisaaxibi deebi saaxibu deebki alag naga fiyooning alag naga yoonkaas oo kana migdaaru migdaarulyom yoonka gadarshi haadi hamsiina alfa sana konton kun sin gadarshi haadi hataa yuglaa inti lkufaaru alcibaad adoomag dhahdi lkufaaru nagdaw fayara huwa rajulka arge sabiilahu sabiila rajul rajulka wadidis arag ima ila ljana janniniya wadadiyade a ima ila naari naarantias wadadiyade kiila lahu linabi maylingare ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo falibilu fakayfa alibilu fakayfa xukmu libili geel xukunshaysay haadi wa qaala nabiy naomay golay walaa saaxibu ibilin geel saaxib shemijar ay saaxibu ibilkaasoo laa yuadin guzaan minha min alibil ibilaasoo hesheen guzaan xaggaha zakataha zakadien guzaan majar wa min xaqiha wa min xaqiha xaq ilibil ibil xag kumid a xalbuha maalow sheeko mida yoma wirdiha ororowkeed maalinteeda lmaaraw ilaa ida kaana hadii asalo yawm lqiyaama qiyaama maalinteeda hadii asalo budica wal fidiye laha lilibili ibili lahaantiye bidaacin bukica huwa saaxibu libilkiya la fidiye laha lilibili ibili lahaanteed yalan fidiye ey urbujica magluban calaa badni ololadiisa lan gediye walan fidiye wa bidaacin binaan gargarin mustawin simin binaan simin yalanka fidiye markaasa ka dareerasaliley mustawin yani waa ka ay falaatin mustawiyatin simin yalanka fidiye aw fara ma kanat ibil ibil walihati halatatinka kamilsan laa yafkid huwa saaib ibilki mawaayo mina min alibil gelihesha mawaayo fasilan geligo waaxidan halinko mawaayo sabaud yani ibili dareerase ku saaxibkeka dareeras yaksafiha kaabo sheeka dareeras watacaluganinas yani wa kay saas waay ida kana budixa laha saaso watacaluganinasehu saaxibka ganinas biafwaahiha kulama mara maro caleyhi ala saaxibi ibil ulahat ula ibil iblkin horey mar rudda wal nage aley ukraa ukra ibil ublkin damboye korshilka nage fi yomin maalin kana min dar dar yom yom gadirsihaad hamsiina alfa sana konton kun sin oo kal gadirsihaad hataa yubla anti lakufaaru nagdaayo bayn alcibaad todoman dhaadiyo lakufaaru nagdo fa yaraahu ku argaw sabiila sabiil alaad sabiil saaci saaib ibilki sabiilsi wadisi ku argaw ima ila ljanati janada inti keete wadadi wa ima ila naari naar intikenete wadadi hede ila law linabi mailngari ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisi falbagar fakayfa xukm lbagari loo hugunsana sahaadi walanam fakayfa xukm lganami irin hugunshayna sahaadi hadi sakadib qala lmustafa sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shameere walaa saaxibu bagarin loo saaxiib shamahan walaa ganamin walaa saaxibu ganami irin saaxiib shamahan laa yuadii nguzan minha min albagari bagartaasashen guzan aahaa zakataha zakatalbagari loodasi irinkaasa zakiden guzan ila ida kana ila ida xasala hadii hasalo kana tami waa yawm lqiyaama qiyaama maalinteed hadii budixa walfidiye lahu budixa huwa saaib lbakr saaiblanam kala fidiye laa lilbakr yalan fidiye bigaacin binaan gargarin simin mustawin simin laa yafkid muwaayaw laa yafkid hua saaibki muwaayaw mina min alganam ganamka shay shay an shay muwaayaw ahi laysa fiha laysa fi laysa fiha fi ganami ganamti dhadiyananghan cabdsaa to o gaas gaas maroorong multawiyatulkarnayni a to gaas maroorong anghan walaa jalxa to simo tomi anghan walaa cadba to gaas jabang anghan wa to gaas jabang anghaadan gaas iyo kamil yani wa kaysaasa kulmiya fatxan hiya bagarti duraase hu saaxibka duraas libruniha gaasoshe wasadaw kadarerase hu saaxibka biadlaafiha idooshe kulama mara maro caleyh cala saaxibi lbaqar saaxib lganam korshay maro ulaahatin horeyti tin horeyti martoob rudda caleyh korshay ukraatin domboyti laakiradiye fi yaomi maalinga laakiradiye yoom kaso kana haade migdaar migdaarlyo amsin amsina konton haadi alfa ila fi sana konton kun sin haadi hataa yukla anti lkufaar nagdaw bayn alcibaad adoomanka lahadiyo lkufaar nagdaw fayara hua aad kles warga sabil sabil aad ima ila jana janiny wadadaas ima ila naari naarantiket wadadaas ila lah linabi namaylangar ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisi o falkayl fakayfa xukm lkayli filis sugun shayna sehaadi qala mustafa sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulkiman golay alkayl filis salaataton sedihaadi iya filis lirajulin rajul man haatay wisrun dembin haat wahiya filis lirajulin sitr asryin haat wahiya filis keyr lirajulin ajrun an haat fama latiti hiy lati lah liladi hay lah lirajul rajulka wisruntamahati farajulun fawa rajulun way rajulkaasoo rabada hirayha kayl firiskiisuga hiridi ahi ha alkayla firiski hiridiya liajli riya istatus daraaded wa fakra liajli fakri faan daraadi an hiri wa walasun hir istatusio faan ese wana wa an olaytan cala ahli lislami kal olaytama saasay tiknikadaasi o firiskaasi walaasan hiri fa hiya kayl yede firisyede wisrun dambi lah lirajul rajulkaas dambi haat wama latiti hiy latid lah lirajuli rajulka sitron asunhaati farajulun fahuwa rajulun wa rajulkaasoo rababa ilayha alkhayla firis hiri fi sabillahi kahiri uma lam yansahu rajulkan hilmaan xaq lah ilaa yarshay fi duhuriya duhur lkhayli firistaas dhabarshay xagihaadinan hilmaagne lanki gaado kortona gaasaaraw walaa rigaabiha walaa fi rigaabiha goorti xagihaadin gurishanan hilmaaman fa hiya khayliyade law lirajuli sitron asuran haati wama latidi hiya latid law lirajuli ajrun haati farajulun fahuwa rajulun wa rajulkaasoo rababa ilayha alkhayla firistihiri man hira yani fi sabiililah ina kiri liajli ahli islam islaamka daraadis ngili fi marjin sakar fishan kiri o rawlatin fi rawlatin beer fishan kiri fama akalat fama akalat waliaanta min dalika almarji ku aanto aw rawla beertas waanta min shayin shay yani wa kay fama akalana aanta min dalika almarji aw rawlati min shayin shayan shay ma aanta ila kutiba lahu lirajul rajulka lang abtuge cadada maagi frisisa lang abtuge yani akalad hiya ya aanti xasanaatun xasanaada lang abtuge wa kutiba lahu lirajul lang abtuge cadada awraatiha digadeed waabaaliya boolyaalkeeda tiradooda hal haden alang tuge xasanaatun eling atuge walaa tatbacu hiya firistyeel magoyta diyalaha hadagi likadheerari adagi oo beerta lakiiday likadheerari magoyt fastanad matilaabsato fala sharafan aya boodku matilaabsato sharafayn lama bood ilaa kataba lahu ilahay atuge lawli saaxibi saaxibki yani firist lahay cadada o aathaariha aathaari lkhayli firista israadyaalkeeda tiradeed wa awraasiha digadeed tiradeed xasanatin halin ya ilahin atuge walaa mara ma mar saaib waa saaibsa biya bilkayli madamar ala nahri fasharibad madanta minhu min annaar walaa yuriidu sunan doonan an yasini walaa biha kayla sila katawala ilah abtuga law lilaxadi law lisaaxib lkayli an abtuga cadada maagi tiridis an abtuga sharabad sharibad iyo dhanti xasanaatin haaliin xasanaat qiila law linabiy naba maylan aray sala allahu alayhi wasalam ya rasuul allahi falcumru fakayfa xukm lcumr dameer wnshaysayaad qaala lmustafa sala allahu alayh wasalam ma unzila caleyhi ana korkay may dejine fi dameer yala fiso shay shay mal dejin ila hadihi ilaaya aidan tamima aidaas alfadat almunfaridatu sharedi aidaas aljamicat alkasta jamid faman yacmal mihqaala dara hayran yara waman yacmal mihqaala daratin shara yara mutafaqun alayh wahada lafdu muslim waan abi hurairata radi allahu taala canhu qaala abu hurayra may ka goole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sa may ka goole ma min saaxibi dehebin deeb saaxib shamijar minta zaaidua ma min saaxibi dehebin ma saaxibu dehebin deeb saaxib shamijar walaa filatin walaa saaxibu filatin filo saaxibsha majar laa yuadii huwa saaxib kusugan gudlaan minha min adahabi walfilatin kugudlaan xagaha zakataha zakat adahabi walfila deebkaasi filadaas zakadian gudlaan majar ilaa hadi jaro ida kana hadii xasalo kana tami a ila ida kana xasala hadii xasalo yawm lqiyaamati qiyaama maalinteed hadii xasalo sufixat wal weele wahi sufixat wal wahi wal e jucilat wal weeley lisaaxibi saaxibkelan weele safaixu looxyaala yelan weele loox deeski filadi alambileeriye loo ciyaalo yalankuwele loo ciyaalka safaaixdaaso min naari naarisi ku aaden yalan bileeriye wele wa fa uxmiya walku laaye fa uxmiya calayha la fa uxmiya walku laaye calayha naayulfaacil walbajaarumajruurkaas ya naayulfaacil eh aljaarumajruuradi yani fi maxali rafcin naayulfaacil sinagre fa uxmiya calayha fa uxmiya calayha cala safaaixi safaaixdi alaha ku laaye fi naari jahanama waay looxiyaala lankuweli zeedi fila lankuweli looxiya naasiladaabiliye fi naari jahanama lankulaaye besigis adunya diib waaye ya lankulaaye fayukwa walgube biha bisafaixi yani wa kay looxiyaalkiyo lagube biha bisafaixi looxiyaalkiyo haayenga lagube yani jambaho jambu saaxibi zehebi saaxibu zeherkisakaa dhiib waaye dhinishe lagugube dhiniga geesi gees wajabinuhu wijishe lagube wadaaru irtisa lagube afarta gible yala kulaaye lagugube ley walka cadaabe kulama barida baradad hiya safaixdaasay goboog naga soob ucidadiyo safaicdi looxyaalki walnage lahu lisaaxibi dahabiya lang nage fi yomin naarti lanka nage walan kulahay mana fi yomin maalin fiishe saasan cadaabe yoomkaas oo kana miqdaaru miqdaarulyo yoomka gadarshi haadi kamsiina konton gadarshi haadi alfa sanati min alfi sana hataa yubla anti lakufaar nagdaayo bayna alcibaad odoominka dhadiyo lakufaar nagdo fa yaraahu aadki kuaragaw sabiila sabiil alaad aadkaas wadadis ku aragaw ila ljana wadadyeede ima ila ljanati jinantika iniyas wa ima ila naari naarantika iniyatajahay wadadyeede ila lah lilmustafa rasuulka maylin eray sala allahu alayhi wasalam ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo falibelo fa kayfa xukmu libili gel xugunshay sahaadi gel lanki gel jeho geli sahaadi sun xugunshay sanagadi hadii sakadiib waay qaala nabiy naomay ka goolay walaa saaxibu ibiliin walaa maliku ibilin ibil malik shay mahaan laa yuaddi saaxibkaasun gud laa yuaddi huwa saaxibkan guzaan mina min alibil xakaha zakataha zakat alibil ibiliyadeed sakadian guzaana mahaan waay wamin xaqiha xaqil ibili ibil xagshe may kumid aha xalbuha xalb libili ibil maalow shee kumid yoma wirdiha wirdi ibili ibil ororowkeed maalinteed maalinta ororoso wadeed saweed ha ororas ini masaakinta melakooyan ogoonti masaakin duli lang maalim ana wantiyeede taasa xagshe kumid sunum ana waktigii hor awalilislam waa anti zakalan farad waad waajib haadi jarti ini neef soob hela jeel ha oror wanti lamaalo masaakin dilisi waajib haadi jarti laakin alaan hadi waajib ma e suno lay jeel hooba oror saweeda koy ini dasimaamasaakintalngamal sunawaaliley mana wamin xaqiha oo nadfiyan ewa wamin xaqiha xagi libil ibil xagsha may kumida xalbuha maalowkeed kumide xalbul ibil yawma wirdiha ororowkeed wa yawma wirdiha wirdin ibili ibili ororowkeed maalinteeda lamaala masaakintalasiya ila ida kana kalkan lang oo geel qabo waana sikan dhiiban majar ila hadii jaroob ila ida kana yawm lqiyaamati ila ida xasala yawm lqiyaama qiyaama maalinteed hadii xasalo budixa walfidiye budixa walfidiye ogbajic waljiifiye maqluban halikilagadiya alaa badnihi ololadiis alanjiifiye abdem yalanjiifiye ay ilaa budica walfidiya walgambiye lahaa lilibil ibilhanseediya lang afgambiye merigeel maraay bigaacin binaanga lang afgambiye bigaacgaasoo qarqarin nustawin siman meel siman oo furu sheebulang araan meelo lanjiifiye ay aw fara ma kanat aw fara ma kanat ilibilu ibili walihati tanka kamilsan haliya asa aw fara ma kanat ilibilu ibili walihati halakati inka kamilsan laa yafid huwa rajulki saaib ibilki maaya minha min aibil ibilese asilan nirgo waaida halinko maaya geeli shay oo dhan walan sheene meelalan kormiya wa halinto maaya may weeras geeli kolku usugi meeli jiifo ka dareeras cadaab ay tada ka dareeras tada hiya ibili dareeras hu saaib ibilki ka dareeras yakta fiha kaabiyal ka dareeras yakta fiha kaabi ibil ibil kaabiya kaabiyal shay ka dareeras hiya ibil ganinase hu ewakay masala mamay ganinase saaib ibil biafwaahiha afyaalsha kakaninas afkanu kadegaasa amas luga hoosen kacadaabasa kadareras kulama mara maro aleyhi ala saaxibi ibilki saaxibshasa kadhiwaay korshay maro ulaha ula ibil ibilkin horey maro rudda walradi aleyh saaxibi saaxibki korshay lakradi ukraha ukra ibil ibil kin domboy kin horey hoob tamaayo moodo kin domboy hadana keenta laha eediye korshay kadareras fi yomi maalin iya kadareras iya tadaw tadaw kutacluji fi yomin kadareras yom kas oo kana haaday mid gaar daarulyo yom kas kadarshi haadi hamsiina konton alfa sanatin milasa sana konton kun sin kadarshi haadi maalinteede hataa yubla anti lakufaarog nagdaayo bayn alcibaadi adooman ka dhahdiyo lakufaarog nagda ilahay adooman kushalxugmiya oo naarkinternifa binaanka saasan ka cadaabe adhowti hoob dadki la xugmire fa yaraa huwa saaxibki sugaay reed arago sabiilah sabiila saaxib saaxib wadidi sarg ima ila ljana wadadiyeede janantika ini deersiyaas وaima ila naari naarantigani deertiasusargres ila law linabi laba mayling ala sala allahu alayhi wasalam ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiyo falbakar fa kayfa albakar loo fa kayfa xukm lbakar loo xugunsha sahaadi walganam fa kayfa xukm lganam irin xugunshayna sahaadi hoosakalan kudhiibaan qala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki mere walaa saaxibu bakarin loo saaxibsha mahan walaa ganamin walaa saaxibu ganamin irin saaxibsha mahan laa yuadii huwa saaxibku sigen guzaan minha min albakari minha min alganami lamadaba lamirkanag nguzaan majar xaqaha mis maashin kanag kor laa yuadi nguzaan minha min almaashiyati maashi hoobler korkun loodi irinkakin galaan laa yuadi nguzaan minha min almaashiya maashidiyashen guzaan xaqaha xaqa almaashiyati maashidiyadekadiyan guzaan ida kana ila ida kana hadi hasalo yawma alqiyaamati qiyaama maalinteeda hadi hasal budixa walfidiye laha lilibil ibil yahaante lahalil maashiyati fade lahalil maashiyati maashidi oo loodiyarankalnje yalan fidiya bigaacinga ilaa budica huwa saaxibkeeda fi saaxibnatisa abgambilan jiifiya budica huwa saaxibkeeda fidiye lahalil ihay lilmaashiyati maashidi yalan fidiye bigaacin binaan yalan fidiye bigacgaas gargarin siman laa yafkid huwa saaxibki oo erinka lahay geeri lahay loodi lahay mawaayaw minha min almaashiyati maashidi shay shay an yani waa kay shayan shay mawaayo waayo yani unog makuhaya kuli walaasha kamilati loodi irinki kamile laysa fiha fi lmashiyati maashidiyade dhaadi anhaan loodi ona irinki a caqsaa togaas marooron anhaan caqsaa togaas marooron anhaan yani multawi multawiyat lqarnayni lamadi gaasood marooron jiraan gaasatadiyato toosanyi walaa jalxa toosime anhaan jalxa maybua alati laa qarna lahaw togaas lang lahaynsemoy injiraan walaa yani wa walaa cadaba to gaas jabsanna injiraan maksurat lkarni wa gaas ya to jabsangma injiraan kulisha gaasateediya kamile tandacu tandacu hiya maashidi dareerase tandacu hiya maashidi duraas der hu ee waa kay oo irinka ah lahaay loodi laha oo dekinku dhiib waayo duraas yani biquruniha quruni maashiya maashidi gaasayaalsheeka duraas watadaw dareeras hiya maashidi dareerase hu saaxibkea dareerasdalaafiya idooshe kaabosheeka dareeras wa kulama mara maro aleyh la saaxibi saaxibki korshay ulaha ul yani wa kay maashiya maashidkidi horey marob ruda walradiye aleyh alasaaci saacibki korshe ukra ukra maashiya maashidkidi damboylakradiye fi yoomin maalinkiisalkradiye yoomkaasoo kaanaaday migdaaro migdaarolyoom yoomka gadarshihadi hamsina konto gadarshihadi fasanati min alfi sana hataa yukla anti lakongmiyaay bayna alcibaad odoomin kadhahdiya lakongmiyaw fayaraa huwa aski koragaw sabiilaw sabiil al sabiilaw sabiil saaxibi fayaraa huwa saaxibki koragaw sabiilaw sabiil saaxibi saaxibka wartidiisina kuafriyaw koragaw ima ila ljana ahi wahay wadadaaso ima ila janati janati ka inihat wadad ma ila naari naaranti ka wadadaaso inihat ila lah linabi maylingara ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo alkhayl fa kayfa xukm lkhayl firis ugun shaysa haad qaala nabiy na umay kagolay sala allahu alayhi wasalam alkhayl firis halaatatun sadwa hiya khayl lirajulin binisbati lirajulin hadilin nisbe wisrun dembiyan haad wahiya khayl lirajulin binisbati lirajulin na sitrun asuriyan haad wahiya khayl lirajulin binisbati lirajulin na ajrun ajaryan haad faama lati ti hiya lati lah lilahi fama latii hiya lati yani fama lati fama alkhayl lati firs hiya khaylyeede eba lah lirajuli wisrun demban hati farajulun fawa rajulun wa ay firs oo dembe lakinsheena may rajul oo firs hiriy farajulun fawa rajulun wa rajulkaas oo rabada hirayha alkhayla firs hiri firs man hiray riyaan liajli riyaan istutus daraadi halkin arago wafakran liajli fakrin faan daraadi iblaw firsa tignikis guri gabal keero saas daraadi an hiri wa waniwaan liajli niwa olaytan daraaje walaw safirskaas iyo hobkaas in diyaarsadaa may olaytan wa cala ahli lislam islamka ilshelka olaytanto saan diyaarsaday mana fahiya ay lkhayl firisiyeede wisrun dembu law lirajuli rajulka dembin haati oo firisku kalkun firiskaasoy waktigii hore walilka degaalama may inka inkasarayana oo yani gaadide firisan ka dheeraye firisan kafaylahay firisa la sheeg di zamanka dilro yani waakay kay madaaficdi iyo tignikadi iyo waxyaalahaas kuli hagalaayan inti lahagalayan waay walaadan diyaarigl nidla firiye o walaadan diyaarig status iyo fang iyo oleytn islanka halka dhamayso leete saya wisrun dembe mesin yaalwa aabadoonka dhamayna dembe ki dareere faama alati ti hiya yani wa faama alati faama alkhayl faris alati khaylaso hiya khaylyadeeba law lirajuli rajulka sitron asturon haati oo dadka su-aaliyo kuku asturume dadka yani kukudhoorsade farajulun fahuwa rajulun waay rajulkaasoo rabadahirayha alkhayla faris hiri fi sabiili ilah ilahi wadisahdiya hiri biriska diyaarsada horta fi sabilah diyaarsada uma bacda dalika lam yansa huwa rajulkan hilmaanay xag alah ilahy absn hilmaan xaggaas oo fi duhuriha cala duhuriha fit bimacnaa cala jarmajru bacdisha bacdikalkunay nagday uma lam yansa huwa rajulkan hilmaanna xag alah ilahy absn hilmaan xaggaas oo fi duhuriha cala duhuriha duhur lkhayl firistaas irsiye haadi firiska irsiye xaggahaadi oo ilahay kaleymay bua hadii firiskan kan e langmasin holugaayo oo kalaaraggaado kortoob dasaar masalan taasa ashe kumide walaa fi rigaabiha uma lam yasan helman xagga laa ilaha eshin helman hagaaso fi rigaabiha rigaabi lkayr firso goortiha firso goortiya xaggahadi may bua ngurisha ngurisha helmangne nadaam yani hungurun siya fa hiya firsiyade sitrun asturye law lirajuli rajulka asturan haati ama alati ama alkayl firs alati kaylaso hiya kayliyade law lirajuli rajulka ajrun ajran haat farajulun fawa rajulun wa rajulkaasoo rabada hirayha alkayla firs fi sabi llahi kiri liahli lislam islam kelshen hiri fi marjin sakar fi shakiri o rawlatin fi rawlatin beer fi shakiri famaagi akaladi aan yani fama akaladna fi waay fama akalad ma aanta min dalika almarji ay yani wa kay masalan min dalika almarji sakarkaas kaase heshema ku aanta aw rawlati fama fama akalad ma aanta min dalika almarji marjigaas kaase heshema ku aanta sakarkaas ma ku aanta mana aw rawlati shagrawa ini marji ler ini rawlati rasulka reelka shake lamadi hor sheegi aw rawlati min dalika rawla rawladaasaasaysamako anta min shayin shay an shay ma anta ilaa katabo ilaa kutiba walagtuge lahu lirajuli rajulkiya lang arge lang abtuge cadama cadada ma akalad hiya seela firistaas wali aanti tiradeed halin hasalaatun hasalaadiya lang abtuge wakutiba lahu lirajuli lang abtuge cadada awraatiha awraati libili awraati awraati lkhayl sade firisday lirog yani wa kay awraatiha awraati lkhayl firistaas digiyaalshe wa abwaaliha cadada abwaaliha abwaali lkhayli firstas goolyaalshe tiradoodi yaling abtuga halin yaling abtuge xasanaatum xasanaad aling abtuge walaa yuqdacu walaa taqdacu hiya firistimagoyto dhiyalahaa hada jelka dheerari sakarki beero marki laka dheerary bari barika marki laka dheerayo misakarka dheerayo hada dheera langirey kon hada gisugahay magoyture walaa taqdacu hiya khayl iyo firisti magoy dhiyalahaa dhiyalal khayl firistiyada hada gilka dheerari xablun dawilun yushadu axadu darafehi fi naxwi watadin wa hada dheero inigoo shay lafiraayo geesko itiirko lafiraw wadarafhu laakarna fi rijli lfaras faraska lutizajiraw fataduru faraska wareega fi watarca fi jawaanib inigeda daagaas macruuf waay koley yani waa kareermarkasaang male yani saasu masala sakare imeeloshay sakareerayayona ubure imeeloshay macruuf dan kasta laabata lakareerayawle kolkun yani dhiyalkareed hada dheeragaas firaalnijeed marku antun daagaso afarta gibl daagaas macruuf waay kolkun yani fama takdac walaa takdac hiya kheyli magoys diwalahaa dhirirshadagil dherarkahay magoyd fastanat masilaabsad sharafan istanat ay cadad magood wa wawatabad magood sharafan mawdican caaliyan miirsara good goodaes mawdica wakiila may leray shawdan kol kolko kolko magood lama kol farax daraadiya farax daraadiya lagood goodaas oo lere mismae fastanat masilaabsad magoodu fastanat masilaabsad yani magoodu sharafan goodko sharaf maanaa may leray yani mawd mawdican caariyan meelsaras bood oo kalima fasanat mabood sharafan yani boodka matilaabsad o sharafaynila mabood matilaabsad fasanat mabood shawdan kolko mabood boodboodo markaas y fara daraadi boodboodas oob shawdan leerod oob sharafan leerod makaan murtafice sharafan boodka mabood wa sharafayni mabood inti hadaki goosata boodkaas maboodo kan kale matilaabsad ilaa kataba allahu ilaahy artuge law lisaaxib lkayli firski saaxibsa ilahay artuge cadada wrasiha wrasi ayli firistasoy cadada aathaariha aathaar lkayli firistasoy raadiyaalkeeda tiradeed waawrasiha cadada awrasi awrasi lkayli firistasoy digiyaal digiyaalkeeda tiradood ya ilahi ngabtuga xasanaatin aleyh xasanaat iya ngabtuga waay walaa mara xasanaatun langalo xasanaatun xasanaatin lea oosma hang horen xasanaatun magodan walaa mara saaxibuha walaa mara mamar saaib wa saaib lkayli firisi saaibkeed mamar biha bilkayli firisi musaaxiban biha musaaxiban biha bilkayli hal saaibsiyi mamar calaa nahrin webi korshay meel bil goraabhay war iwe wali haatoos calaa nahrin webi korshay mamar fasharibad hiya kayli ma fama sharibad way iga fiixiya zinafyi layka jarte laa tasrayla gaade fasharibad ma dhanta fasharibad sharibad hadi laamaka jarto dhamawlay dhantilay haada fadahe koy laa tatakacdasunte kolkan wali onayo nafyi kacdasana iyaar lafdigilaylan lafbe fasharibat fama shariban madant minhu min anahri madant walaa yurid doonaan huwa saaibkin doonaan an yaskiya huwa saaibkini waraabiha alkayla waraabin doonaan ilaa yani yalis waraab ilaa kataba lahu ilahi abtuge lahu lis saaib lkayli an abtuge cadada ma sharibat walidanti tiradood haaliya oyin xasanaatin xasanaad yan abtuge wa ila lah linabi nabo maylangaray ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo falxumuru fakayfa alxumuru fakayfa xukmu lxumur dameeryaala ximaarin xumur ximaarin mufrad waay xumurna jamac waay fakayfa xukm lxumuri dameeryaala hukunshasayaadi qala mustafa sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka golay ma anzala allahu ma unzila maldijin calaya ana korkay fi lxumuri dameeryaala fiisho shay in shay maldijin ila hadihi tan ma si alaayatu aydan tan ima walka maldijin aydaaso alfadatu almunfaridatu sireedi eh aydaaso aljaamicatu kulmiyaaso bianwaaci lbiri samafal noocyaalshay walwacdi yobo walwacidi goodantaasn kulmiyaas aydme aydaas aljamicatu kulmiyaas o liabwaabil bianwaaci lbiri walwacdi walwacidi kulmiyaas faman yacmal qaala lahu tacala ilahay may kagoolay faman yacmal lanka yacmal falo misaala daratun dhuura casudo wasinse camal falo khayran min khayrin khayra yara arage misaala daragaas amal argele waay walalwali kheyre yar yaraada hata dhuura casuda oo kale leeg ilahay arage wari adoonka suubi faman yacmal lankisu kolkan kiris kiris dameerka intila gale usunu aydan shaamilad e lehdhagara ho meelkaso eyrka suubis eyrka sudaay argaasle waman yacmal lanka yacmal falo misaala darati suracsugo wasinse wasna daratin sharan min sharin share yala arage ho yani wa ka misaalo darigi aragela hadi dameerka humaato kasamayto us cadaab injeysato naftis cadaabto donta kubujido geed yani wa kay boogdi kulaabo dareershayba boogda sugsyo sele nagato dhibaato injeysat yani aragaas wareerka suubis wari humaate iskusubido munkare humaate misu nafsi isku samayton hadhowti lakulmaas ayada hadhaagalaaya ayadan mawal kala goonay maarag rasul mutafakun alayh wahada lafdigan kan e lafdu muslim imam lbukaari macnaaga kuwaafagay lafdaga kan e hadamtaninkiyaal muslima lew baabu wujubi soomi ramadan ramadan soom shay waajibo sheen baabe wa bayaani fadli siyam soon fadli shay cadeeyo sheen baabe wama wa baabu ma aladian baabe yatacalagu bi bisiyaami baabu wujubi soomi ramadan ramadan soom shay waajibo sheeyan baabe wabayaani fadli siyaami soom fadli shay cadeeyo sheeyen baabay soom fadli shay la cadeey wama wabaabu baya wabaabu ma aladigi wabaabu bayaani ma aladigi cadeeyo sheeyen baabay yatacalaq huwa maaga taclugo bi bisiyaami soomka tacluga qaala lahu tacaala ilahay may ka gore ya ayuha aladina aamanu o imaan goeliyo kutiba mayli fardueli calaykum korkin asiyaamu soomana ka fardueli isinlay ma ee kamaasidi oo kalelasinka fardueli kutiba lan fard were al ladina hani korshalan far were min qablikum istagaro min qablikum hortin sugnaaden dadka siin koreysn far were yasinsin far were ila gawli gol ilahi taala ilahay golsintlgudyar shahru ramadana ilahay ka gol shahru ramadana yani hada kan shahru ramadana biramadan wa aladi shahru ramadan unsila lidijay fi fi shahri ramadan alqur'an qur'aan kamilan hadiji hudan hadiyan hadi kianuniya qur'aan kaso linaas kanuniya wabayinaatin hadinki ayat cadad min alhuda hanun lacag walfurqaan shaldiyo lacag faman shahida lanki xaaliro minkum isin haalkin kumid ashahra bili ramadan nololkadeero oo xaaliro falyasumi soomay huwa shahra bilaasoyi soomooy waman kana lanki haadi mari lanki jirin haadi o calaa safarin safar korsay kasugan haadi facidatun faaftara afuro faaftara afuro facidatun fa aleyhi korshaynay haatay cidatun tira min ayaamin ayaam eh ayaamta ukara kale tiradi isu afuri tiradaas olok fadega le adhowti hal ayat ayad dhameystir walbada hal iskuwacdi hay ayad waa mala axaadiso axaadis fakad takadamad hiya axaadis yani waa kayan dhagdi fi baabi baabiya kadagdi aladi baabkaas oo gabla gabla albaab baabkan horti saasi wa ruwiya can abi hurayrata radi allahu taala canhu qaala abu hurayra may kagolay waa mala axaadis fakad haqiiqida bahaan takadamad hiya axaadisa ning dhagdi fi lbaabi baabkasisa ning dhagdi aladi baabkaas oo gablahu al axaadis dakidi la kusheekuadilhem hudani baabka kubilaawan ahay ay jisu marka kubilaawan an abi hurayrata radi allahu taala anhu qala abu hurayr may ka gole qaala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulsha may gole qaala lahu caza wajal ilahi may ka gole kulu camal ibni aadam ibnu aadam camal shay dhamaantis lahu libni aadam ibnu aadam asku le kulu camal ibni aadam ibnu aadam camal shay dhamaantis salaadis zakadis sadaqadii camalkaasoy lahu libni aadam ale adkaartis in shaءa jacalahu linafsihi bian yuraa'iya bihi wain shaءa jacalahu li bian yacmalahu khaalisa limardaati sadured camalkaadi isku leh salaadile ma aha tukoy ilahay dartiisan tukoy ma eh dabka kin arageenan tukoy sadakadi ma aha dhiib dadka dartiis kin arageenan dhiib ma e eh ma ilahay dartiisan dhiib adila jihaad ma aha jihaad fi sabiililahi ilahay dartiisan jihaad ma e eh? dabka kin aragen gesolka jihaad subo adi isku leh meelifad weeloy adi kari mana oo fadaas ilahay weel oo fadaasona dabkan weel mana taas taasu laakin soonga soonkana lay leedila ila siyaama song maayo fa inahu ina siyaama song li anilewa lankal malan weelko yani ani iskuleeri song may wali lankan soon shay alla i isle isloog bes salaad walkiila argahay wahi sadakadi walkiila argahay jihaadki walaagi kheerki dhan walkiila argahay laakin soonka adi ilahay lay bes ilahay adlay dakin lanka laga jarmala may wali may dhii korte dadkana shinkor gabne isku furta dhii korta muskule meelo walka aanto meelo lawerwareegdo minka lagalo yani waa kay afaafraarag dhiisato isku dhii korta manaa maki la ogaado kortaas ilahay laki la ogaado ila siyaama song maahin fainahu ina siyaama soonka li ani lawar ilahay waana ani ajizi jaaziye bi bisiyaami soonkan ijaaziye abaalmarinkiisna malaaig malag wakaalada rasul allah ana lay jaaziye mana waliki jaaziye ana lay kase wasiyaamu soonka junnatun gaashan waay fa ida kaana yawmu sawmi axadikum axadkin soon shay maalintiis hadii hasalo falaa yarfus kuriye lagbad manaa kot quraan hanga lang akriye wal dareeriye naga dareer faida kana yawmu sawmi axadikum axadkin soonshay yoonshay hadii hasalo kana taamiwa falaa yarfud huwa axadki ay hadal humaynay hadal hom ay rafas rafas ay samaynay hadal wa falaa min arafasi wahuwa alkalaam lfaaxishu wa kalaam fool ay wasakabu bayla boog waay yani waa kaysa kalaam faaxisha ay welne ay faida kana sawmu yawmi axadikum axadkin soon shay maalintiis hadii hasalo falaa yarfud huwa axadki ay hadalhumaynay hadalhum ay ka hadalnay walaa yaskab huwa axadki ay buugnay ay gaylinay ahay soodka koron kaadala gayliya buugalag ay gaylinay fain saaba hadii aayo hu axadki saaim tahay axadun axad hadii aay doogaatala ladagaalamo axadun axad hu saaimka ladagaalam lang hadii dagaalka fadahay miswaabki aayahay falyaqul saaim saaimki heroy ini ana saaimun kii sooman ahaa hiyaroy ay rasuulka dhaarari sala allahu alayhi wasalam oo soonka fadiiladiisa soo kusheekayo meeray wallahi ladi nafsu muhamadin wallahi ladi macbuda ka dhaaraday nafsu muhamadin biyadi yadi ladi ladi yadiisa sugnaata ka dhaaraday la fami saaimi lanka sooman afshay doorsoon shay adyabu caraf badan cinda allahi agdis min riix lmiski miska riixidiis ku caraf badan wa lisaaimi lanki soomanaayo an sugnaadayeen ay sugnaadeen farxataani lisaimiya leh ki soomnaaya leh farxataani lama faraxya ley farxateenkaas oo yafraxu huwa saaimka faraxahuma farxateen lama fara uso faraxa waley lamada may haye idaa afdala saaimu saaimki hadii afuro farixa faraxe bifidrihi afurshaya ka faraxe dacaamkan warkisi sharaabkan warkisi aranga dhamey amay ka faraxe waidaa laqiya huwa saaimki hadii lakulamo rabahu raba saaimi saaimki rabisha qiyaama lakulomon farixa huwa saaimki faraxe bisawmihi bijazai sawmihi sawmi saaimi ki soomnahay soon shay abaalmarintiisa ka faraxayso bijazai sawmihi wa soon abaalmarintiis iya ka faraxay mutafaqun caleyh xadiskana mutafaq hada lafdan kan e lafdu riwaayat lbukaari bukaari riwaayadiis lafdisa wa wa fi riwaayatin lahu lilbukaar yatruku huwa saaimka kutabe qaala lahu tacaala ilahay may ka golay yatruku huwa saaimka xadiis qudus yatruku huwa saaimka kutabe li min ajliya gidaalkukoy doon saasa lafahmi yatruk huwa saaxibka kutabay acam acam saaib saaibka gurisha kutabay washarab sharaab saaib ay yatruk le ay yatruku yatruku huwa saaimkii ku kutabe dhe dacamahu dacama saaimi saaimki dacamshin gurisha kutabe washaraabahu sharaaba saaimi saaimki sharaabki ku oosujeedaya kutabe shahwatahu shahwata saaim saaimki shahwadiis waliscarafsadaay walisticmaalay shahwadiis walihaan ku tabe min ajli ana darteen ku tabe seri alla subxaana wataala hadlaay min ajli ana dartayen kutabe asiyaamu soonka li ani leh ana lay soonka an lay og walijaasiya waana ana lay ajizi jaasiya bi bisiyaam soonka ani jaasiye wa walxasanatu xasanada tujiza wal abaalmariye walxasanatu bigayri siyaami umana sankanhe wali abaalmariya ilahay lay ani og ani jaasiye balehe mal sheegna walilka jaasiya ilahay lay og malaaig muqarabe mal in sheegna ilahay lay og soon lanki soom wal injaasiya ilahay lakin xasanada kale maha bicashri amhaaliha walxasanatu xasana bikayri siyaami soon hayna tujiza wal abaalmariya bicashri amhaali amhaali lxasana xasanadiyade mi misliyaalshe oo tumung e wala abaalmariya wa hahe lakin tan soonka anala jaaziyer ilahi silay sheege hadhowtila odoonshaysiisadeen bislamkelma dhogaada wafi riwaayatin limuslim kulu camalin qala nabiyu naw may ka goolay sala allahu alayhi wasalam kulu camal ibni aadam qala lahu qala nabiyu sala lahu alayh wasalam ilahi rasulsi may ka golay qala lahu tacaala ilahay may ka golay xadisulquds mana qala lahu ora jarte taas qala lah oran jarte tansiya lagood qala nabiyu le wafi riwaayati limuslim qala nabiyu naw may ka golay sala lahu alayhi wasalam kulu camal ibni aadam ibnu aadam camal shay dhamaantis salaadis zakadiis sadaqadiis jihaadkay yani adkaartis camal ibni aadam badinya yudaacafu huwa camalkaas walaab laabe halki camal walaab laabe salin laab laabe rasuulka nin cadeey sala allahu alayhi wasalam alxasanatu halki xasana tujza walabaalmariya bicashri amhaali amhaali lxasana xasanadaas miitaaliyal sirtumangeed abaalmariye a ilaa sabci miati dicfin todoba boqol lalaab antikeeye la abaalmariye todoba boqol lalaab antikee la abaalmariye allahu tacaala ilahay may ka goolay ila soma soong maahin ahay xadiisulquds ila soma soong maahin fa inahu ina soma soong li an ilah ele subxaana watacaala waana anlay waajid ijaaziye bi bisqawmi soon an ijaaziye waay yadacu huwa saaimka ku tabe shahwatahu shahwata saaimi saaimka shahwadiis naftiis walijijeleye ku tabe wadacamahu dacama saaimi saaimka dacamshe ku tabe min ajli ana darkayan ku tabe lisaaimi kii soomana yele farxatani lama farax yeley farxatun faraxdo kaainatun may haatay cinda fidri fidri saaim saaimka afrow shardisi haati wa farxatun farxadooda kaainatun may haatay cinda ligaai rabi rabi saaim sa int rabi shel kulmawkisagdedi haati wala khalufu fayli khalufu fihi fihi famihi iya kadhigan suaal hams way wala khalufu fihi wala khalufu famihi fami saaimi lanka soomon afshay tolxobkis ama doorsoon shay iyo adyabu caraf badan cinda allahi ilahi agdis min riilmeske miskid riidis ku caraf badan saasaan carafeelilay ahi saas ilahi agdis ku caraf badan malaaiga caraf sadaas wa canhu an abi hurayrata lay ahi ana rasuul allahi sala allahu canhu abi hurayra lakjamicu anhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuula lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay man anfaga lanki nafageeyo zawjayni sinfayni lama sinfa fi sabiili lahi ka nafage nuudiya wal naadiye min abwaabi ljanati jinad ilbaabiyaalkeediya lang naadiye ya cabdallahi hada kan khayrun waay faman kana lanki hadi min ahli salaa ahlu salaad hada jare salaasune anoonka dadaalo jari duciyahu amankaas min baabi salaad waman kana lanki hadi min baabi ljihaad duciyahu amanka min baabi ljihaad waman kana lanki hadi min ahli siyaam ducya huwa manka walan were min baabi rayaan okon ashri baab shalanka were waman kana lankaadi min ahli sadaka sadaka hel shahaada jarin ducya huwa manka walan were min baabi sadaka lanka were qaala abubakrin abubakr radialahu taala canhu mere ufdika biabi anta waumi ade awkekay furqe ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiyo ma calaa man ma min daruratin dararun ma min daruratin dararun dhibmahaane calaa man shakso korshay dhibmahaane duciya huwa manka lang weeray min tilka alabwaabi baabiyaalkaas kaase heshalanku weri dhib korshay mahaane fahal yudcaa axadun axadlan weraw jare min tilka labwaab baabiyaalkaas heshalanku weraw kuliha kulil abwaab abwaabtaas kuli shalanku naadiyaw jare amirka suba ntaa kugal ntaa kugal lera intaason sameey amale jare qaala rasuul sala allahu alayه wasalam elay nacam haajar waarju an an may rajeeyey an takuna anta ado abubakar eto dhamata minhum min aladina ladin kasina kumid ha taasa rajeer mana mutafaqun aleyh hadiskana waan abi hurayra ana rasuul lahi sala الlahu alay slam qala rasulka may gore man anfaga lanki nafageeyo zawjayni shay-ayni lama shay nafagey lama adoonga nafagey lama feris lama baciir lama riyaad lama kun walihaadam lam lama lama lama lanki nafagey man anfaga lanki nafageeyo zawjayni lama sinf lanki nafagey lama nooc ey shay-ayni wa itnayn lama shay isku mid eh lama feris lama odoon lama roy lama riyaad lama neef geele lama lam lama dhar e saas lama nafagey fi sabiil illahina kanafagey nudiya huwa man fi sabilahi badany kalku baab fi sabilahi badant nudiya huwa man kaasa lang naadiye min abwaab aljanati jinadi baabiyaalkeesolan ku naadiye may leraw ya cabdallah ilahay adoonkiisiyo hada kan kan adaseemaysatay ad aakhira hormarsati khayrun khayr waayo khayr fara badan waayo faman kana lankihaaday min hali salaati salaad hilshi haad salaada fariidod wal iskala jar salaada hilshomey salaada sunad ee lanki badiyaayo salaatuleil badiyaayo raatiro badiyaayo taxiyada masjidka ka badiyahay salaadlay badiyaayo ki sugahay duciya huwa manki walan weere min baabi salaad salaad baabkeedi lan kuwere waman kana lanki hada min ahli jihaad jihaad helsi hada sun jihaad badi ayn duciya huwa manki sun walan were min baabi jihaad lan weere waman kana lanki hada min ahli siyaam maclushahid hada soon arhog meel baabku afgaanto lanki soon sune soon farile wala iskala jar laakin soonka sunada hanuun badiyayn duciya huwa manki walan weere min baabi rayaani okonaashada baabke lan kuwere waman kana lanki hada min ahli sadaqa sadaqa helsi hada sadaqada waajibka sakada wala iskala jar lanki wala haysad tan sunada lanki badiyaysun duciya wamanki walan were min baabi sadaka lanka were qaala abubakrin radi allahu taala anhu abubakar mere uldika ki furday biabi anta umi aaday awke ki furday ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ma calaamaan shakso korshay mahaane duciya huwa manka lan weerey min tilka alabwaabi baabiyaalkas taase heshe lanka weerey min daruratin dararon dhib korshay mahaane yani fahal yudca walan weerey axadun aad walan weerey yani aad walan weerey saas ay ah yani mayleya man duciya lankilan weer ma calaa man shakso korshay mahaane duciya huwa manka lang weerey min tilka abwaab baabyaalkaas taase heshe lang weeri min daruratin lararong dhib korshay mahaane falyudca wal weerey oo marisidon oo dhay ma ma ha hamaraysin walba malan tiraayo yani yani merila taaslakaaintilsheelila falyudca axadun axad walan weerey min tilka labwaabi baabyaalkaas taase heshe kuliha kuli abwaabi walanka weerey qaala rasuulka meeray sala allahu alayh wasalam nacam ha langla weero jar intaas lon sameeye lang weeraw waarju ana ana may rajeeye rasuulka sala lahu alay salam an takuna anta ado abubakar ate minhum hae yani wa kay minhum min aladina aladin kas nin kumid ate yang maleeri mana me dadka meeladin kuweeraw minhum mimagna erko hae yani wa kay fahal yudca axadun axad min tilka abwaab kuliha walan weereey axadan weeraw jare axad had mana mufradu macnaashe lafdishe lakin jama jamac dong nagdaase hadda lamirka minhum melang nagdaay axadun taasag nagde fed min aladina minhum mimang erko warju may rajeey an takuna anta adini haato minhum min aladina kuwaas oo abwaabyaalka lang weeraw ina kumid haato taasa rajeeye mutafakun caleyh fadiilatu may bua manaaqib abubakar manqabsha iyo sharafsha iyo naygarjidis fadiiladiis wa وعn sali بni sacdin radi الlahu taala anhu an nabiy sala الlahu alay slam qala nabi naw may ka gorayna fi ljanati janad fi sihaadi baaban ilbaabka yahaadi yugalu lah lilbaabi baabka magaasha leraw arayaan kunaasha leraw yadkulu may galaayana minhu min albaab asaaimuna hani sooma jiran yawma alqiyamati fi yawm alqiyama galaayan laa yadkulu ma galaw minhu min albaab qaabkaas oy aadun aad ma galaw aadkaas oo ayrum ayru saaimin saaimintan haynama galaw yugaalu lah maylare yugaalu maylin are lisaaimina yugaalu lahum lisaa'imin saaiminti maylin are ayna saaimuna aani sooma jiran aawe fayagumuna saaiminti gumaya laa yadkulu magalaw minhu min albaabi rayan baab rayan heshe aadun magalaw aadkaas oo ayrum ayru saaimin saaimintan hayn fa ida dakalu hadi galangna walga taare fahay ukligal baabu ukligal baabu fa ida dakalu saaiminta hadii baabkaas uklig albaab baabkasa laga saare falam yadkul magalaw minhu min albaab axadun غayru saaimin axad kal magalaw oo saaimin ahay mutafaq aleyh fadilat som ilah an abi saciidin alkudri radi allahu taala qala abu sacid may ka golay gaala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulki may golay ma min cabdin cabdun odong mijar minta zaaid ma min cabdin cabdun odong mijar cabdigaasoo yasuumu sooma yman maalin sooma yawman maalinto sooma fi sabil lahi sooma ilaa baacad allahu ilahay fogaaye bisababi dalika alyom maalintaas taase sababkeedi wajaho fajal cabdi sodonkas wijisa ilahay fogaay yani naari kafogaay sabciina todobaaton karifa min karifin sanade mutafaq caleyh waan abi saciidin alkudri radia lahu taala anhu qaal abu sacid may ka gor qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may golay ma min cabdin cabdon sodon majar cabdigaasoo yasuum huwa cabdiga soomo yoma maalin soomo fi sabiililah ilahay wadistaadi kasoomo majar ilaa bacad allahu ilahay fogaaya bisababi dalika alyom maalintaas taase sababkeed iyo wajh wajh alcabdi adoonka wijisay fogaay yani naari kafogaay sabciina todobaaton kalifa min kalifin sanade mutafakun aleyh xadiskana mutafak waay fadila song fi sabillahi adoo kusuguntu soonto masala salaamida tol akrisadaas mise jihaadka jar fi sabillahi badonta dacwo fidiyaas kuli tijaasa isumid le waan abi hurayrata radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qala nabiyna umay goolay man saama lanki soomayo ramalaana ramalaan soon imanan muminan hariki humaya waxtisaaban wamuxtasiban hariki ajarhu sada ufira lahu liman man kaasana dhaafay ma walaagi takadamahu ama hormari min dembi dembi man manka dembishe wali hormariya lan dhaafe mutafakun caleyh man saama ramadan imana waxtisaab ufira lahu liman manka lan dhaafe ma takadama wali hormari min dembi dembi man mutafak wacanhu radia lahu taala canhu an abi hurayr radia lahu taala anhu ana rasuul alahi sala lahu alayh wasalam qala rasuulka may gora ida jaa ramadan ramadan adikooyo futixad may lafurey abwaab ljanati jinadi ilbaabiyaalsatiyesa iya lafureye wakuligad may lagataare abwaabu naar naarta ilbaabiyaalsi oo gataare wasufidat shayaadiinu shayaadiintina wa silsileeye mutafakun caleyh ida jaa ramadan ramalaan adikoyo futixat abwaab ljanati rasul baabraxma wakti oo ramalaan bamb waktu raxma lay waay futixat abwaab ljanati janadi baabiyaalsela fure ahe waktu raxma raxmad ilahi bilaasa abwaab raxma la fure abwaab ljana la fure wakulligat abwaab naari naarti lbaabiyaalsina walkataare walhirewa wasufidat ey ullat walkasinoye wasulsilat walsilsileeye ay shayaadin shayaadinti lasilsileeye wasufidati shayaadin shayaadinti lasilsileeye lihirewa متfق عlيه وanhu an abi hurayra ana rasuul الlahi sala الlahu ليه slam al rasuulka may golay sumu sooma liru'yati ru'yati اhilaali bilaragtinyidiya sooma waftiruu afura liruyati ru'yati lhilaali fain gubiya hadi la gariyo calaykum korkin la gariyo fakmilu kamila ciddata shacbana shacban tiridi talaatiina soddon kamila mutafaq alayh wahada lafd lafd lbuaari wa wafi riwaayati muslim fain guma calaykum korkin hadi la gariyo fasumu sooma talaatiina soddon sooma yoma min yomin وanhu an abi hurayra ana rasuula lahi sala lahu ala slam qala rasul may gora somu sooma liruyati ruyat lhilaali bil artinyidiyak sooma bil ramadan artinyidiyak sooma hilaali ramadaan wa artinyidaas firsra wafdiru afura liruyati ruyati hilaali shawaal bila furan artinyidiyana ka afura fain gubiya hadii la gariyo calaykum korkin la gariyo oo saxaabi warsin kugariyo arigi waysan fakmilo kamila ciddata shacbana shacbaan tridis kamila shacbaan bilideed garsin nagada ime dalati lama gof koob sheega maalintaasoo dalati hala tiriyoy sodon kamil nagatay sodon i koobi managabasoo soomoy ilihabayl aragnesaas fadmilu kamila cidata shacbana shacban tiridi salaatina sodon kamila mutafaqun caleyh wahada lafd lbukaari wa fi riwaayati muslim muslim riwaayadiis fain guma hadii la asturo calaykum korkin la asturo oo bili arag uhaytaan fasumu soma salaatina sodon sooma yoma min yoomin bili ramalan naftiye iyo yani shawaalki arago aytan walsin asur imaha sodonka milaw intilku arago fain uma hadi la asturo calaykum korkin bilishawaal la asturo bilishawaal arago aytan furun bili arago aytan fasumu sooma talaatiina sodon yooma sooma yoma min yomin e sooma baabuljudi wa ficl lmacruuf wallahu aclam